بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عشر كينا شنية أفرتناد كتاب كلب الأصول كوحين كبلا بين مسألة لا يقبل مختل وكافر qofka aan riwaayadiisa la aqbalaynin iyo qofka la aqbalayo ka aan la aqbalayn buu inoo soo horreysiiyey mas'alatun laa yuqbalu la aqbali maayo mukhtalun qof dhiman riwaayadiisa iyo warkiisa la aqbali maayo wa kaafirun nin gaal ah riwaayadiisa la aqbali maayo wakadaa kanoo kale isagoo ah sabiyun sebina la aqbali maayo fil asaxi qowlka sixada badan ama asaxa ah wal asaxu asaxu waxa weeye annahu yuqbalu waa la aqbalayaa sabiyun sabi baa la aqbali taxamala xambaaray isagoo sabiya oo fa balaqa qaan gaadhay oo fa addaa haddana gutay wa mubtadicun mubtadic bidcoole ayaa la aqbalayaa bidcoolaha oo yuxarimu xarimaya alkadiba beenta xarimaya oo walayse aan ahayn bidaaciyatin mid baaqaya oo madhabkiisa dadka ugu baaqaya walaa yukafaru aan lagu gaalnimo xukminaynin bibidcatihi bisababi bidcatihi bidcadiisa darteedna aan loogu gaalnimo xukminaynin wamankiina waa la aqbalayaa laysa aan ahayn faqiihan faqiih aan ahayn wain khaalafa haba khilaafo alqiyaasa qiyaaska haba khilaafo wamutasaahilun fudaydsadahana waa la aqbalayaa fii gayri lxadiidi xadiidka kayrkii fudaydsada wayubal wayuqbalu waa la aqbali muksirun mid bediyey wain nadarad haba yaraato mukhaaladatuhu intuu ku intuu ku darsamay lilmuxadisiin muxadisiinta in amkana hadduu suuroobayo oo suurtagal yahay taxsiilu dalika alqadri qadarkaa xasilidiisa fi dalika zaman waktigaa uu xasilinayo qadar intaa la eg inuu waktigaa ku xasiliya hadday suurtagal tahay mas'ala sheekheenna khayr allaha siiyaa wuxuu doonayaa halkan inuu kaga hadlo ama halkan inuu inoogu soo bandhigo ayuu doonayaa qofka riwaayadiisa la aqbalayo iyo qofka aan la aqbalaynin wuxuu yidhi laa yuqbalu la aqbali maayo mukhtalun mid dhintay mid mid dhiman baan doonay mid dhiman qofku hadduu maskaxiyan iyo caqliyan uu u dhiman yahay riwaayadiisa lagama yaabo in la aqbalo hadduu xadiid soo wariyo nin waalani ama xadiid uu soo wariyo nin maxaanku dhaha waalida aan dhaamin oo marya xidhan xadiidkiisa la aqbali maayo hadduu ku waalani war kuu waramo warkaa la qaadan maayo oo odhan mayso hebel baa ii warramay hebelka kuu warramay sawkii waalaa baa lagu odhanaya kolkaa laa yuqbalu muqtalun baa la nin dhiman warkiisa lama aqbalo wa kaafirun nin kaafir ana isna warkiisa lama aqbalo qofku hadduu kaafir yahay uu gaal yahay warkiisa la qaadan maayo ilain laguma kalsoono caloolxumo inuu diinta u qabo uu beenta kolkaa intuu been daro ama axaadiis aan jirin inuu sheego isagoo dadka baadiyeynaya wakadaa kanoo kale isagoo asabiyun ilmaha yarna warkiisa la qaadan maayo ilmo yaroo yumayi tamyiiz leh isna warka uu sheego la qaadan maayo waxaa loo waa fil asax isaga ilmaha yar waa qowlka asaxa ah ilain laga waxaan laga aamin qabin maadaamo ilmahan yari inuuna qaangaad ahaynba uu og yahay inuu been iska sheego uu yidhaha mukalifba ma tiid lagama aamin aha been inuu iska sheega lagama aamin aha saddexdaaba wuxuu ina yidhi warkooga xadiidkooga lama qaadan karo waa qofka mukhtalka ee dhiman ee waalan iyo qofka kaafirka ee gaalka ah iyo ilmaha sabiga ah buu ku yidhi haddaba ilmaha sabigiihi hadduu nebi maxamed xadiidka ka maqlo oo intii sabiga ahaa uuna sheegin uu qaangaadho isagoo xifdigii xadiidka uu xifdisanaa uu sidii u yahay oo qaangaadhka kadib uu warki uu xadiidkii sheego waa la aqbalayaa bacda albuluuqa haddii uu addihii ka dhigo bacdalbuluuqa kolka waxaa kala baydhaya taxamulka iyo iyo addaha ayaa kala baydhaya taxamulka ilmo sabihii wuu xambaari karaa oo rasuulka wuu ka maqli karaa warka laakiin xilliga uu gudanayo dadka uwey uu u sheegayo lama ogolo isagoo sabiya waa inuu qaangaadh yahay walasaxu qowlka asaxee sixada badan annahu shanigu waxa weeye yuqbalu waa la aqbalayaa sabiyun sabiga riwaayadiisa waa la aqbali sabiga oo taxamala qaaday oo xambaaray oo fabalaqa kadib qaangaadhay oo faaddaa sidaa ku gutay qaangaadhka kadib buu ku gutay axaadiis badan baaba sidaa la hayaaba oo axaadiis badan oo ilmo caruuri intuu markii hore maqlay markuu qaangaadh ahaa kadib uu warramo sidaa lagu qaatay baa jira wa mubtadicun bidcoolahana waa asaxa waa la aqbalaya haddii saddex shardi laga helo qofka bidcoolaha ah xadiidka uu wariyo waa la rumaysanayaayo waa la qaadanaya laakiin saddex shardi baa ku xidhan shardiga koobaad waxa weeye bidcooluhu inuu beenta xaaraan u haysto qofkan bidcoolihii waa inuu beentu waa xaaraan ku leeyahi waa shardiga koobaad shardiga labaad waa inuuna madhabkiisa kuugu baaqaynin dadka intuu u yeedho waa inuuna daaci ku ahayn madhabkiisa oo madhabkiisa uuna kuugu baaqaynin shardiga saddexaadna waa in bidcadan uu samaynayaa ayna bidco gaalnimo gaadhsiinaysa ahayn oon lagu kaalnimo xukminaynin saddexdaa shardi marka la helo qofka bidcoolaha ah xadiidkiisa waa la aqbali wa mubtadicun baa la aqbalayaa qowlka asaxa ah bidcoolaha oo yuxarimu xaaraan ka dhigaya alkadiba beenta xaaraan ka dhigaya oo walaysa aan ahayn bidaaciyatin mid baaqaya oo madhabkiisa dadka ugu baaqaya walaa yukafaru an lagu gaalnimo xukminaynin bibidcatihi bisababi bidcatihi bidcadiisa aawadeedna aan loogu gaalnimo xukminaynin saddexdaa shardi marka mubtadica laga helo isagana xadiidkiisa waa la aqbalayaa qofan faqiih ahayni xadiidka uu wariyo isna waa la aqbali walow qiyaasba ha khilaafee eh. walasaxu asaxu waxa weeye annahu yuqbalu waa la aqbalayaa mankii laysa aan ahayn faqiihan faqiiha wain khaalafa haba khilaafo alqiyaasa qiyaas kale oo aayad kale la qiyaasanayey ama qiyaas kale oo xadiid kale la qiyaasanayay ayuu khilaafay haddana waa la aqbalayaa xanafiyada ayaa diiday oo xanafiyadu waxay yidhaahdeen haddii ninku uuna faqiih ahayn xadiidka uu wariyaana uu qiyaas khilaafo la qaadan maayo xadiidkiisa wamankiina waa la aqbali laysa aan ahayn faqiihan faqiiha wain khaalafa haba khilaafo alqiyaasa qiyaaska haba khilaafee wa mutasaahilu nin mutasaahiloo fudaydsada fii kayri lxadiidi xadiidka kayrkii mid fudaydsadana waa la aqbali nin markuu waramayo iska fudaydsada warka oo beenta aan aad iskaga ilaalinin laakiin waxa ku fudaydsadaa waa xadiidka waxaan ahayn laakiin xadiidka rasuulka sala allahu alayhi wasalam isaga ma fudaydsado kaana waa la aqbalayaa buu ku yidhi wamutasaawalasaxu asaxu waxa weeye annahu yuqbalu waa la aqbalayaa mutasaahilu nin sahladaa fii kayri lxadiidi xadiidka kayrkii ayuu sahladaa dadka warkooga wuu fudaydsadaayo waxaa weeyaan wuu sahladaa waa la aqbalaya ilaan xadiidka waxaa laga yaabaa inuuna fudaydsanine wayuqbalu waa la aqbalayaa mukirunka xadiidka badiyey wain nadarad haba yaraata mukhaaladatuhu intuu la joogo lilmuxadisiina muxadisiintae in amkana hadduu suurtogel yahay taxsiilu daalika alqadri qadarkaa uu wariyey xasilintiisu fii daalika zamani muddadaa uu muxadisiinta la joogo uu ku baran karayo wuxuu ku yidhi haddii nin muksira la arko sidii abi hurayra uu xadiis badnaa nin baa xadiidkii oo dhan waan xifdisanahay unle oo kolba riwaayaddaa keenaya oo xadiidkaa kale keenaya oo kaa kale keenaya muxadisiintana in yar buuba la noolaaba waa la aqbalaya haddana oo la odhan maayo been baad sheegtay iyo warkaagani sax ma aha la odhan maaye sidaasaa lagu qaadanaya wa yuqbalu waa la aqbali mukiru ninka bediye xadiidka wa in darad haba yaraato mukhaaladatuhu intuu ku biiray lilmuxadisiina muxadisiinta intuu ku biiraye in amkana suuragal hadduu yahay taxsiilu daalika kaa xasilintiisa alqadri ee qadarka axaadiistaa badan fii daalika kaa uu ku xasilinayo azamani ee zamanka ah wa shardu raawi loo shardiyaa ninka xadiidka warinaya waxaa loo shardiyaa halkan wuxuu doonayaa cadlu riwaayo iyo cadlu shahaada kala jira labadaa inuu ina kala baro ayaa la doonayaa cadlu riwaayo iyo cadlu shahaado sidaa darteed raawiga shuruudihiisuu sheegi haddana shahaadada shuruudaheega wax ka miduu sheegi wuxuuna kuu kala saarayaa oo ujeedadu ay tahay ninka la yidhaha cadlu riwaayaha iyo ninka la yidhaha cadlu shahaadaha labadaa inuu ku kala saaro wa sharduraawi raawiga waxaa loo shardiyaa alcadaalatu cadaalo ayaa loo shardiyaa raawiga waxaa loo shardiyaa cadaalad cadaaladu talo waa maxay wahiya cadaaladu malakatun waa sifo welibana sifo raasikha ah tamnacu waxay diidaa sifadaasi saddex shay bay qofka ka ilaalisaa qofka la odhanayo waa raawiyo waa cadaalad buu leeyahy qofka la odhanayo waa qofka sifo laga dhex helay saddex shay ka ilaalisaa dembiyada waaweyn way ka ilaalisaa zinadii iyo beentii iyo maalka agoontii maalka iyo khayaanadii iyo horta dembiyada waaweyn sifo ka ilaalisa waa inay jirto oo kolkaa adigoon wax kala eegaynin haddii aad aragto maal cid la yaala oo cid ilaashanaysaaba ayna jirin waa inaadan ku dhiiran karaynin adigoo cid kaa celinaysa ayna jirin maalkan inaadan qaadanayn waayo waxbaa adiga dhexdaada waasic baa jira naftaada waxbaa ku dhex jira kaa kaa hortaagan lagama yaabo oo maalkaa iyo caradu waa iskugu mid bay ku yihiin kolkaa dembiyada waaweyn waa inuuna qofku samaynayn sifadaa waa inuu leeyahy dembiyada waaweyn ka ilaalinaysa dembiyada yaryar ee sakaa'irta ana sifa ka ilaalisaa waa inay jirto waxyaabaha liita een dembigaba ahayn dhaqanada liitana waa inuu wax ka ilaalinaya jiro inuu wadooyinka ku kaadsho iyo inuu dadka markuu u sheekaynayo si xun ula hadlo hadalka saa uun ugu sayru mataga iyo waxyaabaha da maxaan ku aan dembi ahayn oo laakiin haddana liita ayaa jira wax ka ilaaliya waa inuu jiro saddexdaa arimood sifada qofka ka ilaalisa ayaa la yidhaha cadaalad sifadaa waa in la helaa wa shardu raawi raawiga shardigiisu alcadaalatu waa cadaalad wahiya cadaaladu malakatun waa sifo tamnacu manciyaysa iqtiraafa alkabaa'iri dembiyada waaweyn qabashada la qabanayo wa sakaa'irlkhisa iyo dembiyada liita qabashada la qabanayo kuwa liita maxaa tusaale u ah ka sariqati luqmatin afgelis buu xaday ama kabashu xaday kabasho yaroo shaaha shaah yaroo halkaa yaalla ayuu arko hoos buu u kabaday waradaa'ili iyo waxyaabaha liita qabashadooda wax ka ilaaliyaa waa inuu jiro waxa liita almubaaxati ee mubaaxa ah waxa liita waa maxay ka bowlin kaadidaba weeyi biariiqin waddada lagu dhex kaajayo waddada bertankeega inuu ku kaajo wax ka ilaalinaya waa inay jirto falaa yuqbalu lama aqbalo fil asaxi qowlka sixada badan lama aqbalo majhuulun baatinan ku baatinkiisa iyo gudihiisa majhuul laga yahay wahwal mastuuru waa ka mastuurka loo yaqaane wa majhuulun mutlaqan iyo mid kor iyo hoosba baad majhuul lagaga jiroon la garanaynin iyo wa majhuulul cayni ka magiciisa mooye cayntiisaba aan la garanaynin saddexdaa ah, majhuul midna la aqbali maayo xadiidkooga waxaa jira mid la yidhaahdo majhuulul baatilan waa mid dusha aad ka taqaan oodan gudihiisa aqoonin kaa lama aqbalo waa kow waxa kaloon la aqbalaynin ninka majhuulka mutlaqa ah ee kor iyo hoostoona adan waxba ka aqoonin kaana xadiidkiisa la aqbali maayo waxa kaloon la aqbalaynin qofka majhuulul caynka ah eedan cayntiisaba garanaynin ee akhbaranii rajulun un lagu yihi nin baa ii waramay ninkaasi muuqiisana ma garanaysid gudi maqal iyo muuqtoona waxaad ka haysa ma jirto falaa yuqbalu lama aqbalayo fi lasaxi qowlka sixada badan majhuulu nin majhuul ah oo laga jaahil yahay baatinan baatinkiisa iyo gudihiisa laga jaahil yahay wa huwa isagu almastuuru waa ka mastuurka la yidhaah iyo wa majhuulu nin majhuul ah muطlaqan gebi ahaantiisaba majhuul laga yahay iyo wa majhuululcayni kacayntiisa laga jaahil yahay haddaba fa in wasafahu hadduu sifeeyo naxwu shaaficiy shaafici iyo rag lamidihii hadday ku tilmaamaan bihiqati kalsooni hadday ku tilmaamaan shaafici baa yidhi akhbaranii hiqatun nin lagu kalsoon yahay ayaa ii warramay war shaafici imaamu shaafici oo diintiisa la garanayo oo la yidhi ninkaas lama garanayo laa tucrafu lahu sagiiratu walaa kabiira bay culimada qaarkood gaadhsiiyeen lama arag baa la yidhi kabiire iyo sagiiro isagoo midna ku jira weligii isagoo wax xun ku jiro oo dembiya lama arag baa la yidhi haddaba imaamu shaafici oo kale hadduu yidhaahdo akhbaranii hiqa nin lagu kalsoon yahay baa ii waramay buu yidhi ama wuxuuba ow binafyi tuhma ama tuhmadii ayuu ka anfiyey wuxuu yidhi akhbaranii man laa atami man laa atahimuhu nin anan tuhmaysanaynin baa ii waramay ayuu yidhi qubila waa la aqbali fil asaxi qowlka sixada badan waa la aqbalayaa buu ku yidhi walow akhbaranii iqatuntu ha ka horayso ma laa atahimhud ma laa atahimuhude fain wasafahu hadduu sifeeyo majhuulka naxwu shaaficiyi shaafici iyo rag lamidihii hadday sifeeyaan bihiqati kalsooni ay ku sifeeyaan o binafyi tuhmati tuhmada oo laga anfiyo ay ku sifeeyaan qubila waa la aqbalayaa fil asaxi qowlka sixada badan waa la aqbalayaa kaman kii oo kaleba weeyi aqdama ku dhiiraday macduuran isagoo loo cudurdaarayo calaa mufasiqin wax faasiqaynaya madnuunin oo madnuun ah yaqiin ahaan uma faasiqaynayo waa madnuun waa malo raajixa ow amase maqtuucin waa maqtuuco waa shay la go-aaminayo haddaba madnuunka waxa qiyaaska iyo loo daliishanayo ayuu ka dhigayaa maqtuucana waxa nas gaalihi uu ku soo arooray buu ka dhigayaa haddii aad aragto nin isagoo macduur ah shay faasiqaynaya ku dhiiraday kaasoo kaluun buu yahay oo waa lagu qasbay ama ta'wiil buu wataa ama jaahil buu ahaa kolkaa kaasoo kale haduu yahay waxa lagu leeyay waa la qaadanaya warkiisa nin baa cabay waa lagu qasbay qasab ku cabaa la khamradan waxaad aragtay isagoo cabaya diidi maysid ilen waa la qasbayaye nin baa nebiidka u haysta inuuna xaaraan ahayn oo sheekhiisa ayaa ku yidhi nebiidku waa sharaab nebiidkii baa lagu yihi waa sharaaba iska cab uu cabayo sheekhii unbuu aaminay hadalkiisii dib uu yidhi war nabiidku saw dadka ma waaliyo dee kullu muskirin xaraamun maxaad u qaadan weyday kolkaa la odhan maayo faasiq buu noqday ilin waa la waalaye oo qof baa diintii si kale ugu dhigay sow ma aha la odhan maayo waa laga tegaya kamankii oo kaleba weeyi aqdama ku dhiiraday macduuran isagoo loo cudur daarayo calaa mufasiqin wax faasiqeeya madnuunin oo la malaynayo inuu faasiqaynayo ow maqduucin ama la go-aaminayaba haddaba waxaynu nidhi cadaaladda waxaynu ku nidhi cadliga waxaynu nidhi ama cadaaladda waxaynu nidhi waa malako nafta laga helo saddex shay qofka ka ilaalisa dunuubta kabaa'irta abay ka dhowrtaa baynu nidhi saqaa'irtana khisadooda kuwa liidatay ka dhowrtaa baynu nidhi radaa'isha iska mubaaxa ana way ka ilaalisaa baynu nidhi imika hadaad aragto inan maxaanku idhahdaa baasta yar wadada ku nuugaysa ama ku cunaysa sow yaabi maysid markaad sidaa marna waxaad eegun inay inan tahay marna waxaad eegun halkay taagan tahay marna waxaad eegun waxaanay cunayso sow ma aha kolka adiga ka waran haddaad jidka ah iska qaadato saxan yaroo hodheelka aad ka soo qaadato saxan yaroo baastaa jidkaad socotaa iyo shaarica iyo ummadda dhexdeeda aad maraysaa markaa waxba badanka ama geline waad cantoobanaysaa un baastada oo afkunbaad gelinaysaa intaa jidka aad socoto waad wadaa uun eg waad aragtaa wax yar radiil oo liita weeyaan kolkaa waa in waxaan malakad waxaasay ku diideysaa dhaqankaasay kuu diideysaa dhaqanka lagula yaabayo ee dee dadku ay kula yaabayaan ayay ku diideysaa ama nin baad aragtay rag iska dhex joogoo xagga dambe ka neefsanaya dambe kama gelin naqaska wuu sii daynayaa uun eeg suulila tagiyo dee ninkani miyuu dambaabay eeg ma dambaabin <laughs> waa dembi odhan maysid laakiin waa wax liita waad aragtaa waxani wax liita oon dadka looga baran inuu yahay wey xataa culimadu waxay odhan jireen makshuuful ra'si inuu noqdo madaxa inuu qaawiyo ama inuu lugaha fidsado halka dhalinyarta iyo markay joogaan raggaasi inaad aragta nin lugaha iska fidiyey uun ragga hortooda iska fidiyey uun waa waxyaabaha qawaadixda lagu tilmaami jiray bay kamid ahaayeen waxaase ka ilaalisaa kabiiradiibu haddaba si gaara ah hadda sheekhu soo qaatay walmukhtaaru qowlka mukhtaarka ee la doortay ana alkabiirata kabiiradu maaka weeyaan tuucidda layskugu goodiyo calayhi dushiisa bikhusuusihi khaasnimadiisa lacnad baa la iskugu goodiyayaa haaliban sida haalibka ah lacnad baa la odhanayaa lacana allah baa ilaahay ha lacnado ama malaa'igtu ha lacnado ama lacnad baa la iskugu goodiyaa ama naaraaba la iskugu goodiyaaba ka qatlin waa dilkii oo kale dilka waa kabiiro ilan waa la isku goodiyeye wa zinan zinadii oo kaleba weeyi zinadana ilan waa kabiiro ilan waa la isku goodiyey waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhara aayaddaa uun sii akhri qatliga iyo zinaduba way ku jiraane wa liwaadin liwaadkii oo kaleba wey liwaadku waa xagga dambe oo wax looga tago ama ninkoo xaaskiisa uga taga ha noqdo ama dee wax kaluu uga tagaba ha noqde liwaadkuna waa kabiiro weeyaan ila nasligiibaa dayacmaye wa shurbi khamrin khamriga oo la cababa weeye khamriga oo la cabaa waa xaaraan wa muskirin shay kaloo muskir oo qofka waalinaya oo la cabo oo kaleba weeye wasariqatin tuugnimadii oo kaleba way tuugadii waxbuu xaday ilaahay baa yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma wa qasbin qasabkii oo kaleba way maal buu dhacay ama wax lamida xadiidkii bukhaarigi iyo muslimka man dalama qiida shibrin ninka dulmiyo baa la leeyahay taaka qadarkeed oo min alardi ah duwiqa waa loogu qooraynayaa min sabci aradiin toddoba dhulba inta la soo gooyo qoorta loo gelinayaa qiyaamada waa lagu fadeexaynaya toddobada dhul baa la soo goynaya qoorta loo gelinaya dee kolba dhinac hawla ciiro waa fadeexad weeyaan qasabkiina waad aragtaa waqadfin qadafkii oo kaleba weeyi qadafku waa inaad qofka ku tidhaa weladu zino weeyi ama weladuliwaad weeyi ama sida caadiga aba gabadha aad u caydooo tidhaahda gabadhaasi meelo xunxun sidaa doonto ama ninkaasi nin xun weeyi waa qadafkii ina aladiina yadmuuna almuxsanaat buu ilaahay leeyay kuwa ganaya hablaha dhowrsoon waa khatar weeyi wanamiimatin isku diraanimadii nebigu wuxuu yidhi xadiidkii muslimka laa yadkhulu ljannata namaam isku diruhu jannada ma galo isku diruhu jannada ma galo wa shahaadati zuurin markhaati beenaalihii oo kaleba weeyi markhaati beenaale qofku inuu noqdo shahaadatu zuur haddaba markhaati beenaaluhu walow wax yarbaha markhaati kace kabaa'irta ayaa lagu daray xadiidkii bukhaariga ahaa kabaa'irtuu ku jiraa markhaati beenaaluhu wayamiinin faajiratin dhaarta beenta lagu dhaaranayo ee yamiinulfaajirka la yidhaah oo kaleba weeyi yamiinulfaajir rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam xadiidkii bukhaariga iyo muslimka man xalafa calaa maali mri'in muslimin bigayri xaqin laqiya allaha wahuwa calayhi qadbaan qofka ku dhaarta nin kale maalkii nin muslime maalkii si xaq la'aanana ugu dhaarta ilaahay buu la kulmayaa kiyuu ilaahay u cadhaysan yahay kolkaa cadhadaas iyo waad aragtaa waqadiicati raximin iyo qaraabogoysnimo haddii qofku uu qaraabogoys noqdo dee waxa weeye waa dembi wuxuu ku dhacay kabiireah nebigu wuxuu yidhi xadiid calayhi salaatu wasalaam waa xadiidka bukhaariga ku qorane laa yadkhulu ljannata qaaicun qaaicu riximku qaraabogoysku jannada ma galo qaaicugoys qaaicu rixim wa cuquuqin caaqnimo qofka oo labadiisii waalid caaq ku noqda labadiisii waalid ayuu caaq ku noqday caaqnimadu waa khatar labada waalid hadduu caaq ku noqdo qofku isna dembi weyn oo kabiiro ah ayuu ku dhacay wa firaarin baxsadka oo kale wey maalinta jihaadka laga baxsado raggu markay ishelaan u dhabarka jeediyo waman yuwallihim yowma idin duburah waxaa lagu daray sabca almubiqaat wa yatiimin agoonka maalkiisa oo la cuno ilaahay baa yidhi ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama agoonta maalkooga kuwa cunaya dhimbiilo naara ayay liqliqayaan dhimbiilo naar ayay liqliqayaan ah oo ayaa lagu daray wakhiyaanatin iyo khayaanadii ilaahay baa yidhi in allaha laa yuxibu alkhaainiin ilaahay khaa'imiinta ma jeclo ama weylun lilmutafifiin kuwa wax nusqaamiyo hoog baa u sugnaaday wa taqdiimi salaatin salaadoo laga horraysiiyo wakhtigeegii xalay buu soo jeedo waagii oon beryin ama ramadaan bay ahaydoo uu soo jeedo waagii oon beryin unbuu salaaddii subax qabqab ka siiya uu seexdaayo isagoo hurduun waxa weeye waa dembi kabiire ah ku dhacay wa taqdiimi salaatin wey salaadii buu ka hormariyey waktigeegii wa takhiiriha ama dib buu uga dhigay salaadii buu dib uga dhigay waktigeegii waa dembi kabiire ah aayadda qur'aankaaba lagu macneeyeyba aayaddii qur'aanka ayadee rabi lahaa fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaa dayaacu salaad waa taqdiimuha calaa waqtiha wa taakhiiruha can waqtiha weeyi wakadibin been calaa nebiyi nebi lagu doon been sheegto rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam man kadaba calaya ka igu been abuurta mutacamidan isagay kas ka tahay falyatabawa maqcadahu min anar ha u diyaar garoobo meesha uu naarta ku yeelanayo waa xadiidkii muslimka ku qornaa wa darbi muslimin qof muslima oo la garaaco haddii qof muslima uu qofku iska garaacu iska dilo uun waa khatarteeda ila nebigu wuxuu yidhi xadiidkii muslimka sinfaani min ummatii laba nooc oo ummadayda ka mid oo min ahli naar ah lam arahumaa maanan arag laba qolo oo ahlu naar oo ummadayda ah maanan arag buu rasuulku yidhi xadiidkii muslimka waxaa ka oo ka adnaab albaqar looda dabadeeda oo kale ah bilayska qaar baa wata soomaydaan arag bilayska qaar baa wata baal yaro dee intaa la ego khatara yadribuuna biha naas dadkay ku garaacaan dadkaa dadka garaacaya muslimiinta ay garaacaan ay ku garaacaan dadkaa haddaba ulaha yaryar sita ee si dulmiya dadka u garaacaya waa ahlu naar buu rasuulku yidhi laakiin weli aanu maanan arag buu yidhi iyo wanisaa'un kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaat ru'uusuhuna kaasnimati lbukti iyo dumar waxna xidhan haddana qaawan buu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam oo leexday oo dadkana leexinaya ama timaha ayaa marka ay xataa xidhanayaan ay sida hayska geeloo kale u sameeyaan oo ay qalloociyaan wa darbi muslimin muslimka garaaciisa wa sabi saxaabiyin saxaabi la isna waa dembi kabiire ah weeyi rasuulku xadiidkii bukhaariga iyo muslimka wuxuu ku lahaa laa tasubu asxaabi ha caayina asxaabtayda fawladii nafsii biyadihi kay naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye low ana axadakum midkiin anfaqa hadduu bixiyo mila uxudin buurta uxud oo dahaban dahaba uxud oo kaleo dahaba maa adraka ma gaadhayo mudda axadihi midkood mudkood mud intaa la eg hadday bixiyaan intaasaa kasii fiican buu rasuulku leeyahay sala allahu alayhi wasalam walaa nasiifahu nuskiina ma gaadhayo wa katmi shahaadatin markhaati la qariyo markhaatiga haddii adigu kiis laysku haysto aduu aad markhaati ka tahay ood markhaatinimadii qariso ood tidhaaha kanan ku markhaati kacayaa xiga oo reerka iyagii ah ama tan kalaa caynkaaya waa dembi maxaanku idhaa kebiire ah ilaahay baa qur'aanka ku yidhi waman yaktumha fa inahu aaimun qalbu qofka markhaatiga qariya qalbiguu ka dembaabay ilaahayna wuxuu soo khasisay qalbiga ayuu dikriga ku khasisay oo waxa loo khasisay liannahu maxalu liimaan waa halka iimaanku fadhiisto bartii gurigii hoygii iimaanka ayaa dembaabay oo nijaasoobay waa hadduu markhaatiga qariyo qofku wa rishwatin rishwaduna waa lamid waa gunnada hadii ka waran adiga laaluushka way laaluushka rishwa ra'da waa muhalaso ama rishwadhe ama rashwadhe ama rushwadhe hadii laaluush ad barato oo wixii xaqa laguugu lahaa marka lagu yimaad adoo maxkamad fadhiyo ama kursi dawladeed ku fadhiyo hadii aad tidhaa haye intii jeebku haddaad tidhaahdo ama aaway sidii hoose loo wada loo wada hadli jiray ama aaway telefoonkii haddaad tidha halkii lagu bellami jiray waa khalis ma og rishwaduna waa xaaraan waa shay kabiire ah uu qofku ku dhacay wa diyaasatin iyo diyaasadii rishwada nebi maxamed baa lacnaday xadiidka tirmidiga lacana allaahu cala araashi waalmurtashi ka rishwada cuna laaluushka ka cuna iyo ka wax laaluushaba allaha lacnado raa'ishkana waa la lacnaday kaka dhex shaqeeya kaka dhex shaqeeye kan laaluushka bixinaya iyo ka la laaluushaya ka isku xidhayana waa la lacnaday lacnadan waxay kutusaysaa dembi kabiiraha inuu yahay wa iyo diyaasadii diyaasadu waxa weeye ninka oo ehelkiisa uga raalli noqda inay khalwo dad ajnabiya la yeeshaan xaaskiisiibuu ragga ku daraya ayuu odhanaya eblaayo halkaa ka soo shaqee ama halkaa tag waa waa waa meel ajnebiyo dee khalwa ay ka dhacayso walaashii iyo hooyadii iyo inantiisii wixii oo dhan diyaasa la yidhahyo waxaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam ka sugan xadiidka nisaa-i nasaa'igu warinayo halaaatun laa yadkhuluuna aljanna saddex qof jannada ma galaan alcaaqu liwaaliday qofka labadiisa waalid caaqa ku ah wadayuusu iyo qofka dayuuska ehelkiisa xaaraanta uga raalli ah wa rajilatu nisaa iyo gabadha ragga isku egeysiisa saddexdaasiba jannada geli maayaan dayuuskaa markaa ka mid a ah. riwaayooyinka qaar ibnu xajar siduu isna uu soo warinayo waxaba ka mid a ah xadiid sanadkiisa uuna aada u bayaaminin wuxuu leeyahay jannada albaabkeeguuba ku qoran yahay anti xaaraamun min adayuus xaaraan baad jannay ka tahay qofka dayuuska la yidhaah ee ehelkiisa iyo dadkiisa ehelkiisa iyo dadkiisa uga raali ah xumaha inay sameeyaan wa qiyaadatin iyo qiyaadada qiyaadadu waxa weeye qofka isku xidhaha weeye ragga iyo dumarka isku xidha waa dilaalka xaaraan buu iskugu xidhayaayo rag marfeshya samaystay oo dumar u samaystay ayuu u soo qaadaa dumarka kolba inan yar buu dabin usoo geliyaa qiyaadadu waa nooca wa qiyaada haddaba ninkaa qiyaadada ah isagana dembi weyn oo kabiiro ah ayuu ku dhacay qiyaadada way jirtaa hala yaabina hadda magaalada way ka jirtaa meelo badanay ka jirtaa jirta nin baa maalin ii warramo wuxuu yidhi habeen anigoo intaan gebine kasoo kalahay dad madaarka u qaadaya ayaan mar anoo markaan marayay buu yidhi abaarso doox yar baa ka sokeeya unbaa dooxii anigoo maraya unbay inan qaawano sidii ilaahay ku abuuray ah unbaa gaadhigaygiis hortaagtay buu yidhi waana salaaddii subax ka waxaan maqli jiray buu gaadhigu markuu rogmanayo naag jin ah ayaa is hortaagta saasaan maqli jiray bu idhi waxaan aaminay bu idhi naagtii la sheegayey inay tahay inuu gaadhigii ila dhacayaan aaminay bu dadna way saaran yihin bu idhi gaadhigii baan baan idhi waan istaagay oo gabadhii iska furba istidhi oo baan wadagelinay bu idhi naag jin baanu ka af soomaali bay nagula hadashay bu waxaanu aragnay laba nin oo dhacdhacayoo bastoolad sita oo halkaas sidii awr dabran sidaa usoo socda ayaanu aragnay bu markaas idha arya arragga naagooga lama qaado halkaasi kasoo leeyimi arragga naagooga lama qaado markaan aragnay labadii nin gabadhana aanu arkayno ayaanu waanu iska dhaafnay buui waan dhaqaaqnay gabadhii waanu dhaafnay buui iyadoo bartii taagan ayuu gaadhi naga dambeeyey iyaduna halkii taagan tahay ayaa isa soo taagay way ishor taagtay oo markuu istaagay ayay isku tuurtay loog buuna haddaba kaasi ku ridanin markay isku tuurtay soo gashay iyadoo qaawan ayuu dee labadii ninee soo socday buu ka soo hordegdeg oo soo dheereeyey waxaanu isku soo gaadhnay buui halkan kastamka magaalada marka la soo gelayo markaan isa soo gaadhnay ayaanu aragnay inantii oo gaadhiga naga dambaysa la socota markaan aragnay inantii gaadhigii naga dambaysay la socotay ayaanu u yar degnoonu waraysanay dumar gaadhiga la socday baa kolkaa shalmadahoogii iyo xijaabkii u bixiyey iyadu sidii ilaahay ku abuuray weeyaan maradii baa loo xidhay oo lagu dadayo inantii iyadaa warrantay markaa waxay tihi waxa weeyaan laba habloodan saaxiibanaha xalay toole igu yidhi aroos nala tag magaaladaa ah, oo xaafadaasa markaan soo baxay gaadhigiina soo qaaday namaba dhigine namaba dhigin aroosba nama geynine dee miyiganunbuna keenay bay tihi caagadana way siteeno markay cabbeen raggii oo maryihii xidhan bay dumarkii ayay isqaawiyeen labadii dumar ahaa kolkaa inantani khamrayna cabbin kolka xiskeegu wuu joogay inantii saa iyadoo saas ayaa dhakhtaradeennan magaalada waaweyn mid ka mida goor casara iyadoo xaragoonaysa ayay dhakhtarkii soo gashay ninkiina uu hortaagan soo qaaday markaasuu yii ma la hadlaa ma idha ma xasuusiyaa dhacdadii kolkaa inantii dee waad aragtaa haddii ula hadli lahaa dhulkaa la guyi maaha kolka way dhacdaayo waa dembiye waaweyn qiyaadadu hadaba waa dembi jira kabaairta ayay ku jirtaa wa sicaayatin sicaayada ayaa iyaduna kabaairta ku jirta sicaayada sicaayadu waxa weeye dadka in la dacweeyo oo kolba cidda maamulka u haysa inta loo geeyo maamulka lagaga aarsado qof baa ku dacweynaya maamulkiibuu kuu geynayaa si dulmiya buu kuu dacweynayaa kadibna halkaasuu kaaga aarsanayaayo ama wuu ku xidhayaa ama maal baa lagaa qaadaya ama waa lagu garaacaya dee waa dhib waa dembi kabiire ah sicaayadu wa manci zakaatin zakada oo la manciyo hadduu qofku zakada manciyona waa dembi kabiire ah wa ya'si raxmati naxariista ilaahay oo laga quusto ilayn ilaahay baa yidhi innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun gaalada unbaa naxariista alle ka quusataa la yidhi naxariista alle qofku hadduu ka quusto waa kabiiro wa amni makrin makriga ilaahay oo laga aamin noqdo haddaad tidhaahdo nanuu sheekh baan ahay ama shariif baan ahayo ilaahay anigahaa wuu ijanaynaya un haddaad tidha haddaad isqanciso uun iyada lafteeduna waa kabiira wa amni makrin falaa ya'manu makra allaahi ila alqawmu alkhaasiruun kuwa khasaaray unbaa makriga ilaahay ka aamin noqda wa dihaarin iyo dihaarkii dihaarku waa ninkoo xaaskiisa ku yidhaahda anti calaya ka dahri ummi hooyaday dhabarkeegoo kale adiga tahay buu ku yidhi waa dembi waayo ilaahay baa qur'aanka ku yidhi wainahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuura kuwa dumarkooga hooyaday baad iga tahay ku odhanaya waxay ku qowlayaan hadal munkara oo la inkiro iyo dembi weyn ayay ku qowleen buu ilaahay leeyahay walaxmi miitatin iyo baktiga ama walaxmi maytatin iyo baktiga hilibkiisa oo la cuno ilain ilaahay baa yidhi qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa aacimin yadcamu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxa wa khinziirin iyo doofaarka oo la cuno doofaarku waa ka eygii oo kale weeye iyo wa fidrin afurid fii ramadaana ramadaanta dhexdeeda la afuro man aftara yowman fii ramadaana min gayri ruksatin walaa marad lam yaqdihi siyaamu dahri xadiidka tirmidi wuxuu leeyahay maalin ramadaana qofka afura cudurdaar la'aanna afura sanadkao dhan hadduu soomana kaga filaan maaya maalintii sanadkao dhan wa xiraabatin iyo dhuljiifnimadii ama budhcadnimadii qofku haduu budhcad noqdo ama burcadaasi budhcad mobeel aynu ka dhigno oo dad intay kooxays urursadeen meelaha mobeelada iyo hablaha meelaha dukaanada hortooda ku suga ha noqdaan ama budhcad kale ha noqdo wadooyinka waaweyn gooya ama budhcad badeed ha noqotaane haddii qofku xiraabo iyo dembigaa budhcadnimada ah uu ku kaco waa dembi kabiiro ah ilaahay baa yidhi inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaya abaalkoogu waa in si isweydaara loo loo googooyo gacmaha looga gooyo wa sixrin iyo sixirkii wa riban iyo ribadii sixirka iyo ribadaba wuxuu rasuulku ku daray sabca almuubiqaat sala allahu calayhi wasalam wa idmaani sagiiratin iyo dembi yaroo la joogteeyo qofku hadduu dembi yar oo sagiiraa uu joogteeyo dembigii yaraa unbuu caadaystayba waa sagiiro laakiin wuu caadaystay dembigaa yaruu qofku joogtaynayo iyaduna dee waxa wey kabiira isku bedeli ilan haddii la joogteeyo shayga la joogteeyaa kabiiruu noqonayaaye mas'alatun alikhbaaru warramid bicaamin caam laga shay caama laga warramo riwaayatun riwaayo ayaa loo yaqaanaa wa khaasin shay khaas laga warramo wa bikhaasin shay khaas a warramidda laga warramo cinda xaakimin xaakim agtiina lagaga warramona shahaadatun shahaada loo yaqaanaa cadluriwaaya iyo cadlushahaada halkanuu shahaadadii si toosa ugu soo qaatay in kaana hadduu yahay xaqan xaq hadduu yahay xaqa oo ligayri lmukhbiri waramaha kayrkii u ahaaday calaa gayrihi kayrkiina ugu ahaaday wuxuuna yidhi horta sidaba riwaayada iyo shahaadadu maxay kala yihiin shahaadadu waa markhaati kac waxa weeye waxadan aduu lahayn oon adiga lagugu lahayn bal hadda eeg shay adan adigu lahayn oon adiga lagugu lahayn oo haddana khaas ah xaakimka agtiisa adoo ka sheega shahaadaa la yidhahdaa waa markhaati kac shayga adigu ma lihid haddaad shay adigu ad leedahay maxaakimka agtiisa aad ka sheegato dacwad baa la yidhaahdaa adiga laguguma leh haddii shay adiga lagugu leeyahay xaakimka agtiisa aad ka sheegato iqraar baa le qirashaa la yidhaahdaa shay adan adigu lahayn adigana aan lagugu lahayn caamna aan ahayn oon dadka u dhexayninoo khaasoo cid gaarihi ay leedahay oo xaakimka agtiisa laga sheego ayaa horta shahaado la yidhaahdaa haddii khaas uu noqon waayo oo caam uu noqdona riwaaya riwaayaa la yidhaahdaa oo waa waxaad warisay weeyi alkhbaaru waramid alkhbaaru waramid bicaamin caam laga waramo riwaayatun riwaayo weeyi wa bikhaasin shay khaas a ah, waramidda laga waramo cinda xaakimin xaakim agtiina lagaga waramaana shahaadatun shahaado iyo markhaati kac weeyi in kaana hadduu yahay xaqan xaq hadduu yahay ligayrilmukhbiri ka warramaya kayrkii u ahaaday ilan ka warramaya hadduu sheeganaya waa dacwade calaa kayrihi kayrkiina ugu ahaaday ilan isaga haddii lagu leeyahayna waa qiro shece haddaba markhaatiga marka la furayo ashhadu laleeyahay lafdigaa ashhadu ah waxa laysku qabtay ma ma khabar baa mise waa inshe walmukhtaaru qowlka mukhtaarka ah anna ashhadu ereyga ashhadu ihi inshaaun waa inshe tadammana wuxuu dimnistayuu koobsaday ikhbaaran warramid ayuu koobsaday khabar low shay laga warramayo ragga qaar baa le waa maxdu ikhbaarin ragga qaar baa le waa maxdu inshaa'in sheekheenuna waa inshe khabar koobsaday buu ku yidhi wa anna siyaqa alcuquudi waalmukhtaaru qowlka caqdiyada siiqooyinkooga heshiisyada siiqooyinka lagu heshiiyo kuu guuriyey iyo kaa iibiyey iyo kaa iibsaday iyo siyaqu lcuquud walxuluuli iyo xuluusha waxa weeye alfaadda laysku xoreeyo addoonkaygan xoreeyey iyo addoontayda xoreeyey iyo walmukhtaaru qowlka mukhtaarka ah ana siyaqa alcuquudi caqdiyada siiqooyinkooga iyo walxuluuli xuluusha siiqooyinkoogu kabictu iibiyey oo kaleba weeye wa actaqtu xoreeyey oo kaleba weeye inshaa-un waa inshe hamoodin inay khabar yihiin waa inshe ilan haddaad khabar ka dhigto goormaad xoraysay baa lagu odhan ama goormaad iibisay baa lagu odhan wa annahu walmukhtaaru qowlka mukhtaarkiihi annahu yahbutu waxa sugnaanaya aljarxu jarxid jaraaxayn ayaa sugnaanaysa wa tacdiilu tacdiilin oo cadaalayn ayaa iyaduna sugnaanaysa biwaaxidin mid bay ku sugnaan fi riwaayati riwaayada dhexdeeda faqad oo keliya shahaadadii iyo iyo riwaayadiiba hadda la kala geynayaa waxaa lagu yidhi ninku haddii uu raawiyahu wax warinayo ama uu shaahid yahay uu markhaati kacayo waxa loo baahan yahay wa lo odhan jiray ajarxu watacdiil baa jiray jarxi waa in qofka la dhaawaco oo la yidhaahdo ninkani markhaatiga ma gelayo ama waa in la yidhah ninka riwaayadiisa lama aqbalayo jaraaxayn waa in lagu sameeyo waa ula ninkani markhaati ma gelayo tacdiilkuna waa in ninka la taskiyeeyo oo la yidhaha ninkani waa nin muzak muzakaa ah oo la taskiyeeyey oo gudaya hadaba wuxuu ku yidhi jaraaxaynta riwaayadda ninka wax warinaya hal qof bay jaraaxayntiisu ku sugnaani sidoo kale taskiyada iyo tacdiilintuna hal nin bay ku sugnaani halkaa nin waa xagga riwaayadda uun amaa shahaadada way inoo iman shahaadadu ilan xaq bani aadan bay wadataaye waxaad qof baad u markhaati kacaysaayo xaq baa meesha qarsoon xaqaasi inuu lumo lama rabo shahaadadu way ka yar duwanaanaysaa walmukhtaaru qowlka mukhtaarka ah annahu waxa weeye shaanigu yahbutu waxa sugnaan aljarxu jarxi baa sugnaan qofka la jaraaxeeyo wa tacdiilu iyo tacdiil baa sugnaan qofka la cadligareeyo biwaaxidin mid buu ku sugnaan fi riwaayati riwaayada dhexdeeda faqad oo keliya haddaba cadluriwaaya la yidhaha la wa waannahu shanigu waxa weeye yushtaradu waxaa la shardiyaa dikru sababiljarxi jaraaxaynta sababteeda sheegiddeedaa la shardiyaa fiihimaa labadaba labadaba waxaa lagaa rabaa inaad eg riwaayada iyo shahaadadaba sababta aad ninkan aad u jaraaxaysay waa inaad sheegto haddaad tidhaha hebel markhaatiga ma galo ama aad tidhaha hebel shahaadada ma galo waa inaad sababayso tidhaa waxa iyo waxa iyo waxaasaan ku ogahay laakiin marka la eegayo tacdiilka haddaad tidha hebel waa waa nin wanaagsan sababee lagu odhan maayo oo xagga tacdiilka ma sababaynaysid laakiin xagga jarxiga waad sababaynaysaa wayakfii waxa ku filan ilaaquhu jaraaxada inuu ilaaqo fi riwaayati riwaayada riwaayada jaraaxaynta uu iska ilaaqaya wuxuu odhan karaa fulaanu daciif hebel waa daciif ama laysa bishayin ama waxbaba ma aha goormu sidaa u ilaaqaya in curifa hadii la garanayo madhabuljaarixi ka wax dhaawacaya madhabkiisa oo ilaa inuu cilo qaadixa ah helo mooye qof iskama dhaawici jirin dee haddaba hadduu daciifba yidhaa maasha allah waxaa la odhanaya waa lagu kaaftoomaya waxaad ka warantaa hadii jarxi iyo ay tacdiil uu iskhilaafo nin qura ayuu ayuu ninkaa sheekh maxamed la yidhaahna uu jarx jaraaxe ku sameeyo wuxu ninkaasi markhaatiga ma galo isla sheekh maxamed ka kalena wuu taskiyeeyo wuxuu ninkaasi maasha allah axaadiistan aad bay ugu badan tahay so maydaan arag meelo idiloo laysku hayo oo la leeyahay madhabkaasi masale xadiis daciif u daliishaday xadiidkan daciifka ah ahlu xadiidka dhexdiisa ayaa isku khilaafsan oo culimadii xadiidka ayaa dhici karta inuu ninina ruwaadda nin kamida uu tacdiiliyey ninina ruwaadda nin kamida inuu jaraaxeeyey baa dhici karta oo kolkaaka xagga jaraaxadu ay u muuqataana daciif buu ka dhigi oo masaa'ilkii ku dulbinaysmayey baa la iskaga tegi ninka xagga tacdiilka eegaana xadiis la deliishanayu ka dhigayaayo masaa'il baa ku dulbinaysmaya haddaba haddii jarxi iyo tacdiil uu iskhilaafo keebaa la horraysiinayaa talow wuxuu ku yidhi waljarxu jarxigii muqadamun waa la horraysiin oo tacdiilkaa laga horraysiini in zaada hadduu ka bato cadaduljaarixi ka wax dhaawacayaa cala almucadili ka wax tacdiilinaya hadduu ka bato labadoodo tiro hadday kala bataan jarxiga iyo horraysi wakadaa kanoo kale isagoo ah in lam yazid haduuna ka badanin alayhi tacdiilka hadduuna ka badaninna jaraaxadaa la horraysiin filasaxi hadduu ka bato iyo hadduuna ka badanba jarxiga ayaa la hormarinayaa marka ay istacaarudaan buu ku yidhi jarxiga inoo horraysi sababtu waa maxay talow jarxiga loo horraysiiyey waa shay dheeraada eg ninkan jaarixi ihi shay dheeraada buu ninkan ku arkay dheeraad buu ninkan ku arkay waa dee isagnaga ziyaadatu iqa maynaan soo maraynin hadduu isagu nin mawhuuqay ee ziyaadatu iqa dheeraad buu hayaa waxaa la yidhi waa liilaaci ljaarixi jaarixu wuxuu daalacday uu arkay calaa maa lam yadali calayhi lmucadilu ninkan tacdiilka samaynaya wuxuuna daalacanin uuna ahayn buu ninkan ku ogaaday saasaa kolkaa isaga hadalkiisa loo loo hormarinaya waljarxu jarxiga ayaa muqadamun la horraysiin in zaada hadduu bato cadaduljaarixi ka wax jaaraxaynaya cadadkiisu cala lmucadili ka wax tacdiilinaya waa itifaaqan wakadaa kanoo kale ayuu ahaaday in yazid hadduuna ka badanin calayhi dushiisa filasaxi qowlka sixada badan haddaba siyaabaha wax loo tacdiiliyo ayuu doonayaa halkan inuu wax ka mida inoo sheego siyaabo wax loo tacdiiliyo ayaa jira wa min atacdiili tacdiilka waxaa marka wax la tacdiilinayo xukmu mushtaridilcadaala cadaaladda kii shardisanayey xukumidda uu xukumay bishahaadati shahaadadiisa uu ku xukumay nin baa yidhi xaakim ah sheekh xaakimo maxkamadda fadhiyo ayaa yidhi marka markhaati wax lagu xukumayo qofka shaahidkii waa inuu caadil yahay maxay ninka xaakimkii muxuu madabkiisu ahaa waxa wax lagu xukumi karaa markhaatiga inuu markhaatigu caadil yahay soo saa ma ahayn ninkii maxkamadda fadhiyey unbaa qadiyad loo keenay nin uu ka markhaati yahay ninkii ka markhaatiga ahaa markuu yidhi anaa markhaatiya unbu qadiyadii markhaatigiisii ku xukumay dee xukumidan uu xukumee markhaatigiisii uu ku xukumay miyaynu ninkan tacdiilinin ninkan inuu cadaalad yahay buu ayuu qabaa wa min atacdiili tacdiilinta waxa kamida buu ku yidhi xukmu mushtarid ilcadaala cadaaladda ka shardisanaya xukumidda uu xukumo bishahaadati shahaadana uu wax ku xukumo kaasi waa kow ka tahay waxyaaba wax lagu tacdiiliyey ka wakadaa kan waxa lamida camalul caalimi qofka caalimka ah ku camalfalkiisaa lamida haddii nin caalima oo qaba laguma camal fali karo qof aan caadil ahayn riwaayadiisii ayuu nini xadiid soo wariyey riwaayadiisiibuu markaa ku camal falay camalfalkaa uu riwaayaddaa ku camal falay maxay keenaysaa inuu ninkan tacdiilinayo wa riwaayatu man kii warintiisa laa yarwi an xadiidka warinaynin ilaa can cadlin nin caadil ah mooye wax kale aan ka warinaynin warintiisa iyaduna tacdiilka kamid ah fil asaxi qowlka sixada badan waa bukhaari oo kale bukhaari iyo muslim maxay shardisteen waxay shardisteen xadiidka ka warin mayno ninaan caadil ahayn bay yidhaahdeen haddaba hadduu bukhaari nin ka soo wariye xadiid shardigiisuna uu ahaa nin caadilo un baan ka warin warintaa uu ka wariyey miyuuna tacdiilinin warintaa lafteedaa tacdiilintii ah saddex qodob ayuu halkaa inoogu sheegay wa min tacdiilka waxa kamid ah xukmu mushtaridi lcadaala cadaaladda ka shardinaya xukunkiisa bishahaadati shahaadadiisii uu wax ku xukumo wakadaakan waxaa la mid a camalulcaalimi ka caalimka ah ku camalfalkiisa ayaa ka mida riwaayadiisii uu ku camalfalo wa riwaayatu man kii werintiisa ayaa ka mida laa yarwi aan ka warin jirin ilaa can cadlin qof caadila mooye cid kale fil asaxi qowlka sixada badan walaysa min aljarxi jaraaxaynta ka mid ma aha tarku camalin camalka oo laga tago bimarwiyihi ku wariyey lagu camal fali waayo ninkan hadii uu ku camal fali waayo ninkaasi xadiid uu wariyey ma nidhaahnaa waa jarxiguu ka mid yahay maya buu ku ihi jarxiga ma aha waayo waxaa laga yaabaa inuu ugu camal fali waayey sababo kale ayaa dhici karta walaysa ma aha min aljarxi jaraaxaynta ka mid maaha shaksi la jaraaxeeyo tarku camalin camalka oo laga tago bimarwiyihi lagu camal falo kii uu warinayey wa xukmun xukunkuna ka mid ma bimashhuudihi wixii mashhuudka u ahaa ee loo markhaati kacay uu xukumo lagu markhaati kacay wa xukmun bimashhuudihi shay baa mashhuud isaga lagu markhaati kacay isagaa lagu markhaati kacay kol haddii mashhuudba uu ahaayoo lagu markhaati kacayuu shaygii xukumo xukumaddaa isagu hadda u dafirsanaa xukunkaa uu xukumay waxaa lagu markhaati kacay jarxi maaha isaga la jaraaxeeyey walaa xadun xadkiina jaraaxaynta ka mid ma shahaadatu zinihii lagu xaday gabadh baa afar nin baa yidhi gabadh baa zinaysatay nisaabkii wuu buuxaa iyagoo afartiiya oo zinadii gabadha waanu arkaynayne ayay maxkamadda yimaadeen markay maxkamadiisa soo taageen uunbu midi nukuul sameeyuu dib u joogsaday saddex bay noqdeen war maxaad lahaydeen gabadhanaanu aragnay iyadoo xuma samaynaysa dee saddexdii waxaa la eegay nisaabkii muu buuxa afar ma tihiin ma nihin dee waa qadafe afartana laga saddexdana laga jaraa la yidhi xadulqadafkii gabadha waad qadafteene afartaa marka la xado ee xaddii laga jara ay ku kaceen miyaa la odhanaya waa la jaraaxeeyey lama jara may lama odhanayo waayo waxaa dhici karaa kii afraad ee nisaabka u buuxinayey ee dhexda kaga baxay waxaa dhici karta inuu sababo kale u baxay oo warkani dee uu run yahay walaa xaddun xadkiina jaraaxada ka ma aha fii shahaadati zinan shahaadatu zinaha dhexdooda lagu xadayey wa naxwi shurbi nebiidin nebiidka cabiddiisa oo kale xadkii lagu xadaynaa isna jarax ka mid ma maaha oo waxa laga yaabaa inuu muawil yahay de waa muawil waa masaa'il ijtihaadiya weeye waa masaa'il ijtihaadiya walaa tadliisin tadliiskii iyo qarintiina jaraaxaynta kamid ma aha bitasmiyatin magacaabid la qariyo uu dee ku tadliis noqdo magacaabid tasmiyada oo hayri mashhuuratin aan caan ahayn nin culimada xadiidka ka tirsan ayaa magac mashhuur ku ahaa magacuuna mashhuur ku ahayn uunbaad ula baxday umunina ula baxay magacaa una mashhuurka ku ahaynee tadliiska ku jiro miyuu jaraexada ka qaybgelayaa kama qaybgelaya buu ku yidhi qiila waxaa la yidhi qiila waxaa la yidhi samcaani baa qowlkan wato hoosta waa ka kule qaala qaala samcaani waa ka kulehe qiila waxaa la yidhi ilaa an yakuuna inuu yahay bixaysu si oo low su-ila haddii la su lahaa lam yubayinhu una caddeeyeen laakiin markaa uu magiciisa qariye magacii uu ku ay ku kale uu ula baxay la weydiin lahaa hadduu qarin lahaa wartaasi jaraaxayntay ku biiraysaa buu qiilkaasi leeyahay walaa biicdaa'i shaksin shaksi siintiisuna jaraaxada ka mid ma aha isma aakhara mid kale magicii uu siiyo tashbiihan isagoo qof kale qof ku shabahaya maxaa ka mid bayhaqi la jiray bayhaqi waa nin caalima buu ahaa bayhaqi waxaa la yidhi shaafici ummadoo dhan gallad iyo mani buu kuleeyahay shaafici qoorta ragga manad iyo mani iyo gallad buu kuleeyahay bayhaqi mooyaane baa la yidhi bayhaqi wuxuuba sigay ba la yidhi inuu shaafici gallad ku yeesho bayhaqi waa nin caalima bayhaqi oo aqoontiisu ay halkaa taagnayd ayaa mar kaste uu warinayo wuxuu ka warin jiray abu cabdillaahi alxaafid sheekhiisii oo dahabi imaamu dahabi buu ka warinayey oo abu cabdillaahi alxaafid haddaba bayhaqi baa odhan jiray markuu wax warinayo qaala abu cabdillaahi alxaafid abu cabdillaahi alxaafid wuxuu yidhi kitaabkeena kitaabkii laga soo gaabiyey ee ibnu subkigu uu lahaa maxasuusanta jamculjawaamica ayaa haddaba isaguna tashbiihiioo kala sameeyey oo wuxuu sameeyey sheekhiisa markuu ka warinayo xaakim xaakim mr markuu ka warinayo ayuu odhan jiray abu cabdillaahi alxaafid yacni adahabi buu u jeedaa kolkaa bayhaqi isagu xaakim buu ka warinayey xaakimkuu ka warinayey subkina dahabi buu ka warinayey kolka abu cabdillaahi alxaafid dahabi buu ujeedaa bayhaqi buu isku tashbiihiyey haddaba magacaa uu bayhaqi qaadan jiray markuu qaato dee waxba lagu dhaawici maayo lagu jaraaxayn maayo walaa biicdaai shaksin shaksi siintii isma aakhare magac kale uu siiyey lagu dhaawici maayo tashbiihan isagoo isku shabahaya qof kale ka qowlilasli asalka ninka qowlkiisa oo kaleba wey waa matnigii jamculjawaamica sheekh ilahaaye uu odhan jiray abu cabdillaahi alxaafid yani wuxuu u jeedaa adahabiya imaamu dahabi buu ka warinayey tashbiihan wuxuu isku shabahayey bilbayhaqiyi bayhaqi oo yani isna uu jeedo alxaakima xaakim buu ka warinayey walaa biihaami luqiyi la kulan moodsiin uu ku moodsiiyeyna dhaawici mayso qofka la kulan qof baa nin warbuu kuu keenay ilain warkan uu kuu keenay ninkan uu kuleeyahay hebel baa yidhi kama maqal ee nin baa udhaxeeya hebel baa yidhi de axaadiistana way dhacdaa waa lagu tusaalayn karaa wararkan hadda jirana waa lagu tusaalayn karaa iminka waxaynu ognahay madaxweyneha ayuu nin war maqlay ninkaa warka ka maqlay madaxweynaha lama kulmin haddana wuxuu jeclaystay inuu madaxweyneha toos uga soo guuriyo ah, lasawkii shalay madaxweynuhu yidhi unbuu yidhi shalay buu madaxweynuhu nagu yidhi nagu yidhi weliba nagu ah, hadda waa khatar nagu yidhi oo miyaad fadhideen loo fadhido aduu kula hadlayay miya waa warwarkiibuu waa tadliis ma og tahay ninkii usoo buu ka booday ninkii kale u booday haddaba haddii saasoo kale wuxuu ku mootiyey la kulan ihaamu luqi inuu la kulmay buu ku mootiyey ninka haddaba rasuulkaasaa yidhi leh ee ninkii rasuulka udhexeeyey ka tegaya waa tabtii oo kaluun weeyaan tabtaasoo kaluun weeye kolkaa waxaa lagu tusaalayn kara wararka hadda dhacaya waa lagu tusaalayn karaa axaadiistana waa lagu tusaalayn karaayo inagii lahayn usuulku wuxuu u hadlaa si guud si guud laakiin xadiidka uun si qusaysa ma aha waa war guud baa si guud looga hadlaya warixlati rixladda oo kale rixlada oo kale ka kumootiiyena lama dhaawacayo rixlo oo kale ayuu ninkani kumootiiyey kolkaa rixlada oo kale way dhacdaayo waxaa la arkay nin baa yidhi xadaanaa fulaanu waraaa nahri waxaa noo waramay hebel oo welibana maa waraaa nahri ah waraaa nahri waxaa la odhan jiray jayxuun iyo meelo fogfog baa la odhan jiray oo welibana sharqiga ayaa la odhan jiray waraaa nahri webigan ama dooxan gadaashiisa ayuu noogu warramay ilan waraaa nahrigaba waxaad ujeedaa uun dooxeenna yar xadaanii fulan waraaa nahri ihaam wuxuu ku moodsiinayaa inuu rixlaystay inuu rixlaystay buu ku moodsiinayaayo maalan arday baa halkan jooga weligiiba sacuudiga ma tegin wuxuu ka odhanayaa xadiidka xadiidka sawka masaajidkii xadiidkaa sawka maasha allah sheekhii hebel la odhan jiray ama sheekh sudaysi ama sheekh kale oo culimada xaramka ah sawkii noo warramay sheekhaasi buu ku yidhi wuxuu ku moodsiiyey xaramka inuu ugu warramay rixlad buu ku moodsiinayaa markaa inuu ardaygani rixlaystay oo halkaa waxbarasho u tegey ayuu ku moodsiinayaa maadaamuuna cadayninuuna ku odhanin halkaasuu iigu warramay haddana dhaawaca waxba ka noqon mayso wuxuu ku yidhi walaa biihaami luqiyi la kulan hadduu ku moodsiiyo jareexo noqon maayo warixlati rixlo hadduu ku moodsiiyo iyo rixlaysi iyaduna jareexo noqon mayso amaa mudalisulmutuun mutuunta ka tadliisiya matniga ayuu erey ku daray aan laga garanaynin matniga matnigii ereygii lama kala saarayo waa mudlisulmutuun famajruuxun kaa waa la dhaawacaayo riwaayadiisa lama aqbalo riwaayadiisii kaa la aqbali maayo in sha allahu tacaala casharkeenni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam